salaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu waxaan soo haynay kitaabkii buluuqu lmaraam min adilati alaxkaam ee uu lahaa lilxaafid ibni xajar alcasqalaniyi raximah llahu tacaala wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama rasuulka waxau reebay wisaali halkaasuma joogi nahaa rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu reebay can ilwisaali xiriirinta ayuu reebay soonka la xiriirinayo faqaala rajulu nin ayaa wuxuu yidhi min almuslimiina oo muslimiinta ka mid a fa inaka adigu yaa rasuul allah rasuulka ilaahi tuwaasilu waada xiriirisaa qaala waxa uu yidhi wa ayukum kii meebaa mithli aniga oo kale ah yaa anoo kale ah buu yidhi oo idinka idinka mid a inii abiitu yucimunii rabbii wayasqiinii inii aniga abiitu waan baryayaa yucimunii rabbii rabbigay xaal uu iquudinaayo wayasqiinii xaal uu iwaraabinaayo rabbigay falamaa abow markay diideen asxaabta an yantahuu inay ka reebtoonaadaan can ilwisaali xidhiirinta waasala bihim nebiga waa la xidhiiriyey ay waasala soonkii uu xidhiiriyey bihim ay macahum iyaga macooda yowman maalin uma markaa dabadeedana yowman maalin kale laba maalmood buu isugu xijiyey soonka iyadoon la afurin uma markaa dabadeed ra-aw alhilaala ra-ow waxay arkeen alhilaala bishii bay arkeen hilaalu eh, shawaal ayay arkeen bishii shawaalo dhalatay ayay arkeen fa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh ali wasalama low ta'ahara alhilaalu shahriga hilaalku hadduu soo daahi lahay oo uunan soo oo caawa aanu dhala lahayn lazidtukum waan idiin ziyaadin laha o idinku kordhi lahay kal munakili nebigu muxuu sidaa u leeyahay marka kal munakili sidii nin bajinaayo oo kale xabsi gelinayo lahum iyaga xiina markii abow ay diideen an yantahuu inay ka reebtoonaadeen yani sidii isagoo baqdin gelinayo almunakil ninka wax bajinaayo baqdin gelinayo waa ku baqdin gelina nabiga caleyhi isalaatu wasalaam muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim ayaa soo saaray wisaalka ayuu xadiidkan ka hadlayaa waxaana laga qaadanayaa in soo wisaalka waxaa loo jeedaa in dhowr maalmood laysku xexijiyo soonka iyadoon loo dhexaysiinaynin wax cunto iyo cabid midna sidaa soonka laysu xiriiriyo marka nebiga caleyhi isalaatu wasalaam asxaabtu waa ka reebay markuu nebiga asxaabta ka reebay waxay u qaateen asxaabtu arrintaas inay tahay karaahatu tanziil sababtoo ah asxaabta iyadoo nebigu uu xaaraamnimo ugu sheegay ma diidaayan siday nebiga u sheegay oo xaaraam waa uu yiri ka dheeraada ma diidaayan markaasuu marka falamaa abow an yantahuu can lwisaali waasala bihim yawman marka falama abow asxaabtu markay diideen bimacnaa waxay u qaateen inaan aadna isugu adkeynaynin arrintaan nahyigeeda saasay u qaateen sida ibnu xajar uu leeyahay marka maadaama fahamkooda oo sidaa uu noqday ayay xoogaa ku yar madax adeegeen inay eh, misaalku ay sameeyaan waxayna marka weliba cillo kale uga sii dhigteen rasuulka ilahi adba waa dheen ah, dheensoon markaasuu nebigu wuxuu yidhi wa ayukum midli oo yaa idinka oo anoo kale ah wafti anoo kale ama idinku jiraa idinka halkaan waxaa laga qaadanaa wisaalka nebiga inuu u ahaa isaga inuu u banaanayo ayaa laga qaadanaa oo khaas nebiga oo u ahaayo nebiga nahyi iyo karaaha iyo midna inuusan u ahayn ee bal nebiga oo u banaanaa sala allahu calayh waali wasalam ayaa laga qaadanaa xadiidkawaxaa kaloo iyagana marka saa darteed culamada isku khilaafeenoo wisaalku ma xaaraama wisaalku ma eh, karaaha miya hadduu karaahama xaaraam uu yahay ilaa intee yahay ilaa inteebuu banaan yahay hadduuba banaan yahay madhabka ugu raajixsan marka xadiidka la kulmiyana laga qaadanayo waxaa weeyaan in wisaalku uu banaan yahay min xaysu aljawaab ilaa laga gaaro suxurta ilaa waqtu saxar laga gaara inuu banaan yahay lixadiidi abi saciidin alkhudri fi saxiixi albukhaariyi oo uu yidhi abu saciidin alkhudri nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu ka wariyey fa ayukum araada an yuwaasila ninkii idinka idinka mida ee doono inuu xiriiriyo soonka falyuwaasil ha xiriiriyo xata saxar ilaa waqtiga suxuurta ha xiriiriyo taa ayuuna ku tegay imaam axmed isxaaq ibnu lmundir iyo ibnu khuseyme inay banaan tahay hadduu aan ka hadlayno waa banaanaashada ogaadana hadduu dhaafo waqtiga suxuurta oo waaw uu kugu beriyo adoon maanta soonkiisii ka afurin waxaa weya waa wisaal waxaad ku dhacday marka marka uu yaryahay karaha noqo karahana ilaahay looguma dhawaado subxaana watacaala nabiga amaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam isaga waa khaasa u ahaa oo waayukum mitli markii uu yihi nabiga ya aniga waayukum kii nebiga mitli anoo kale ah inii abiitu wuxuuna ku cileeyey anu waa baryaayo habeenkii yudcimunii rabbii rabbigay xaal ou iquudinaayo wayasqiinii rabbigay xaal ou iwaraabinaayo rabbi baa iquudiyo iwaraabiyo marka anu idinka idin lama mid ahay quudintaan nebiga la quudinaa ama eh, waraabinta la waraabinaa macnaha ku jiro waa isku khilaafeen ahlu xadiidka <coughs> qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa jannada ayaa cunto looga looga keeni jiray marka xag alle ayaa laga qoodi jiray macnahaas waa la xadtagey waxaa la yidhi haddii mar cunto loo keenay cunto cunay saaim ma aha qof qof cunto cunay saaim ma aha xoogaa marka macnaha siyaamku iyo waa iska hor imaanaya macnahaas macnaha ugu fiican ibnu xajarna uo ishaaro waxa weyaan macnaha ibnulqayim zaadulmacaadka uu ku sheegay oo in uu ka wado cuntadan iyo cabitaanka uu sheegayo ma aha cunto iyo cabitaan xisi ah oo la arkaaye waa cunto iyo cabitaan marka uu nebiga alle la faqaayo ee uu soomo oo uu ilaahi subxaanahu watacaala dikrigiisa iyo munaajaatu rabbihi markuu ku jiro ayaa ruuxdiisii iyo marka iyo jirkiisiiba quwo ayay dareemayaan quwa ruuxaaniye ah ay dareemayaan waa quwada marka cuntadan iyo cabitaanka lagu sheegaayo marka ma aan cabitaan iyo cunto muuqato uu nebiga cunaayo ee waxaa weye ruuxdiisaa qadaynaysa wax cunayso wax ay wax ku cunaysana waxaa weeyaan sheekaysiga ama marka munaajaadka iyo dikriga alle subxaanahu watacaala uu ku dhex jira maadaama nebiga caleyhi salaatu wasalaam dadka uu ugu aqoon badnaa ilaahay annaga soo kale ma gaari karno si kasta qur-aan u akrinayna sababta waxaa weyaan yacni macaanida dikriga iyo macaanida qur-aanka iyo nubuwada waxyiga oo alla u waxyoonayo nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo waxyaabahaas oo dhan marka waxay siinaya nebiga ee waxau noqonayaa qofka cunay wax cabay oo kale xagga quwada in macnahaas laga macneeyaana ayaa soonka waafaqaya falamaa markaa falamaa abow markay diideen an yantahuu inay ka reebtoonaadaan can ilwisaali xiriirinta waasala bihim waa la xiriiriyey yowman maalin uma yawman maalin labaad haddana uma ra aw lhilaala bishii bay arkeen marka habeen maalin saddexaadku intaynan soo gelin ayaa bishii la arkay faqaala wuxuu yidhi low taahara alhilaalu hilaalku hadduu daahi lahay lazidtukum waan idin kordhi lahay maalin saddexaad idin kugu dari lahaa kalmunakili riwaayo kale waxay leedahay kalmunki kalmunki sidii isagoo bajinayo min annikaayati sidii isaga oo ou bajinaayo oo cabsi gelinayo guulguulayo kalmunakilina waaba tan riwaayada halkan kusoo aroor kitaab lictisaam kalmunki ayaa kusoo aroor kasta marka nikaayada waxay leedahay ficilka marka ismu ismu eh, ismu faacilkiisa marka laga bixinayo kitaabkan eh, ibn cabdilhaadi qore waa ka la yidhaha asarimu lmunki fi raddi cala subkiyi asarimu lmunki midkan marka shawaahid ulxaqa qore yuusuf nabhani la yidhaha wuxuu yidhi marka luga carabi ahaan waaba ukhalad maxaa yeelay ficilkan nikaaya iyo asalkiis ka ahaayo ficilkanna marka eh, ismigiisa faacil laguma keeni karo mufcil mufcil laguma keeni karo oo eh, lianna ficilku hadduu hulaasi ka bata ayaa ismu faacilkiisa miim iyo la geliyaa xaraf mudaarica la gooyaa miim la geliyaa la godaa xarafka ama qabal aakhirkana la hoos dhigaayo kan marka ma ahan rubaaci iyo khumaasi iyo sudaasi see marka eh, mufcil loogu keenay culumada marka waa ku naqdiyeen alusi iyo kale maxamuud shukri alusi raayat lamaaniga waa ku naqdiyey xadiidka nabigaaba soo arooray sala allahu alayh wasalam kalmunkii ayaa soo arooray marka hadday mar soo aroortay khalaas ibnu cabdilhaadina waxaa weeyaan eh, ibnu kathiir iyo ibnu xajar iyo culummada markay u tarjamayaan nin wuxuu ahaa yacni aada naaxi u ah naxwo keliya maana luqada baaricu ku ahaa xadiidka iyo cilalkiisa aadu ayadana baaric ugu ahaa soddon iyo dhowr sanana waa ku dhintay waa kitaabkan almuxarar sheekh iskale ibnu cabdilhaadi ayaa la yidhaahdaa soddon iyo afar sano meelahaasuu ku dhintay maca dalika ibnu kathiir u lamid ahaa u dhigmay sheekhiisa abulxajaaj ilmizia wuxuu leey weligay lama kulmin ilaa wastafadtu minhu waa ka faa'iidaysta raggaasa saas dhahay marka labhaadina marka luqa iyo ku qabsana qofku hadduu iska fagfag badan yahay waxoogaa daysh iyo khifo ee isaga jirto isagoo wax u fiirsanno dadka iska naqdinayo luqada carabigana sida la ogyahay luqa ka tafanun badan oo ka tiro badan oo yacni ka eh, eh, yani badan lama helayo bal wax ixaadey karaba maba jiran oo aan nabi ahayn sida imaamu shaafici ou yiri mid kasta marka ahlu bidcada waa ku arkaya qaarkood sida kawsariga oo u yidhi shaafici luqada ma yaqaani marka masaa-il dhowr oo soo araruursaday oo luqada saan ma aha saana saxa sidaanu yidhi shaafici uu leeyahay intana in marka shaafici uu ku saxsan yahay ayay culammada sida mucallimi ay caddeeyeen oo weliba ay ku caddeeyeen luqa ahaan waxaa cajiible qof ajamiya inuu nin marka imaam shaafici oo kale uu yidhahdo luqadii ma yaqaan waxyaabaha cajaa'ib kale kamid ah marka kalmunakil iyo kalmunkil labadaba waa soo aroortay ayb xadiidka marka intaas axkaamaa laga qaadanayaa qaadanaya kalmunakili lahum xiina abow markay diidan an yantahuu inay ka reebtoonaadaan mutafaqun caleyh wa canhu waxaa laga wariyey isla abi hurayrata qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi man lam yadac qofkaan ka tegin qowla zuuri hadalka beenta ah iyo walcamala bihi iyo ku camalfalkiisa iyo walcamala camal bihi zuurka iyo beenta lagu camal falo iyo waljahla gardarada qofka aan ka tegin jahligu waxaa wey waa ficil kastoo xun waayo waljahla waxaa loo jeeda ficil kasta oo cawaannimo oo aada u xun waayo ninkaan intaa ka tegin falaysa lilaahi alla uma ahaanin xaajatun waxdana ilaahay kama laha fii an yadaca inuu ka tago dacaamahu cuntadiisa iyo sharaabahu sharaabkiisa rawaahu lbukhaariyu baa weriye abu daawuud walafdu lahu riwaayadan marka imaamu lbukhaari hadda uu qoray ibnu xajar kitaab asiyaam ma aanu ku werinin bukhaari kitaabu ladab uu ku weriyey lianna riwaayada kitaabu siyaam uu ku weriyey ibnu xajar eh, waxaan u jeedaa bukhaari waljahla kuma jirto man lam yadac qawla azuuri waalcamala bihi falaysa lilahi xaajatun fii an yadaca طacaamahu wa sharaabahu intaas marka laakiin riwaayada waljahla ay ku jirto bukhaari waa weriyey laakiin wuxuu ku weriyey kitaabu ladab min saxiixihi adabmufradka ah kitaabu ladab oo min saxiixihi ah ayuu ku weriyey macnaha marka laga wadana waxay tahay hadalka qowl zuurka waa hadalka beenta walcamala bihina in lagu shaqeeya waa beentii oo lagu camal falo waljahlana in dadka laga gar dadkii wax aysan kaa mudnayn ama ficil adiga aan laa-iq ku ahayn on ku aan kaa mudnayn inaad ku kacdo oo aad dadka kula kacdo sida gardaro iyo baqi iyo yani cay iyo wax lamida ah. ayb nisaa isaga wuxuu leey man lam yadac qawla azuuri waljahla walcamala bihi bule waljahlana ayuu soo hormaray haddii marka riwaayada ibnu maaja ibnu maajahan ujeedaa man lam yadac qawla azuuri waljahla iyo walcamala bihi damiirka jahliga usoo laabanama iyo walcamala ku camalfal bihi biljahli lagu camal falo gardaradii aada ku dhaqaaqdood ku camalfal intaaba marka waa lagu sheegay riwaayo kale waxay leedahay man lam yadaci alkhanaa alkhana waxaa la yidhaha warka xun way warka xun ayb khulaasadu waxay tahay wax shayga xun ee qofku intuu markuusa soomanayn xaaraam ka ah markuu ramadaan joogo min baabi owlaaw markuu soonku joogo ayb muftiraadka marka soonka qofka xadiidka marka wuxuu leeyahay ilaahay wax subxaanahu watacaala wax dana kama laha inuu cuntadii sharaab iska xiro cuntadii iyo cabitaankii u banaanaa inuu ka tago shaygii xaaraamta awalka ahaa jirayna oo ku dhaqaaqo yacni ma ahan sharci wey cuntadani cabidda waa kuu banaanaayeen qabla ramadaan soo maa kuwii kuu banaanaa inaad iska afxirto ilaahay ilahay dartii baan isaga xiraa aad tiraahda kuwii shalay xaaraamta ka aan aada adoo ramadaan ku jira samayso taa wey wax xadiidka u ishaara midda kale mafhuum falaysa lilahi xaajatun mafhuum lagama qaadanayo oo bimacnaa maa qofku hadduu hadalkiisa hagaajiyo wanaajiyo soonkiisu si fiican oo u soomo in ilaahay soonkiisa uu danka leeyahay ma ka dhalanaysa maana oo mafhuumkaas mafhuum mafhuumulmukhaalafo kama dhalinaysa sababtoo ah xaajada hadda bimacnaa waxay u timid bimacnaa qabuula loo jeedaa ilaahay ma aqbalaayo inaad hadal beena ku kacdo jahli samayso ilaahay subxaan oo aada cuntadaadiina iyo cabitaankaaga ka tagto ma aqbalaayo waxaas waayo ilaahay subxaana watacaala ee haddaad xataa si fiican u soonto ilaahay dan kama laha adiga soonkaa xaajana uma qabo macnaha meesha ku jira waa un intaas haddaa calaa akmali hay-a eh, aada u soontana waa laga aqbalaa soonkaadii xaajadan marka meesha ku jirta waa bimacna alqabuul qabuul ayaa laleeyahay bacdi culamaana marka saasay ku xambaareen waxaa marka mufdiraadka culamadu ay u qaybiyaan waxyaabaha qofka afuriyo waxyaabaha qofka afuriyo ayaa culamada qaarkood waxay u qaybiyaan mufdiraatun xisiya iyo mufdiraatun macnawiya mufdiraat xisi oo yacni cuntada iyo cabitaanka iyo jimaaca kamid cuntada iyo cabitaanka iyo galmada qofka oo xaaskiisa u tegayo ayaa kamid a waa kuwaas waa ku afurinayaan waana shay loo jeedo xisi oo ku afurinaya mufdiraad kale waxaa jira soonka kaa afurinaayo oo la yidhaha mufdiraad macnawiya waa macbeenta xanta gardarada waxyaabahaas marka waa ku afurinayaan laakiin qaabka ay ku afurinayan waxaa weye waa shay macnawi ah waxaad cuntay ma ah oo calooshaada galay maaha soonkiina inaad qallayso ma kugu waajibayaan tooba baa u baahanta muftiraadka macnawiga inaad maalintii dib kasoo qallayso ma kugu waajibayso mala qofka waa soomanay been u sheegay soonkiisii yani inuu soo celiyo maalin labaad ma la faraayo laakiin waxa weyaan qabuul fiican ma helayo isaga oo ajri badan iyo ajrigii soonka iyo wixii ujeedooyinkii soonka in taqwo laga kasbado iyo ayuu weynayaa keliya dimadiisaa beri beri noqonaysa bs wacan caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yuqabilu inuu dhunkanaayo wahuwa isaga oo saa'imun sooman oo yubaashiru waa korkiisa iyo xaaskiisa korkeeda isgaaraya wahuwa isaga oo saa'imun sooman walaakinahu laakiinse nabiga calayhi salaatu wasalaam amlakakum walaakinahu walaakinahu kaana wuxuu ahaa wuxuu ahaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam amlakakum kaana wuxuu ahaa huwa isagu amlakakum kan idinkugu hanasho badan liirbihi xubintiisa liirbihi ay licuduuhi xubintiisa nebigu wuxuu ahaa kan idinkugu hanasho badan oo control ayuu ahaa ama liirbihi ay lixaajatihi xaajadiisa nebigu waa hayse kari yacni kugu anasho badan xaajadiisa ay ahaa labadaa macni laga macnay muttafaqun caleyh xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray walafdu muslim lafdiga muslim baa iskale wazaada muslim wuxuu ku siyaadiyey fii riwaayatin riwaaya fii ramadaana kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama yuqabilu wahuwa saa'imun fii ramadaana ramadaankuusaas yeeli jiray laba waxbaa marka halkaa lagu sheegay qubla dhunkasho xaaskiisa u dhunkanayo iyo mubaashara mubaasharada waxaa weeyaan marka laba nebiga caleyhi isalaatu wasalaam iyo xaaskiisa jirkooda istaabanaya waa la mubaasharoonaya isaga oo sooman laakiin caaisha waxay ku cilaysay kaana amlakakum liirdihi nebigu wuxuu ahaa kan idinkugu hanasho badan idinkugu kontarool badan cudwigii waa iska adkaabay leedahay intaan dambe marka waa ijtihaadkeeda oo marka iyada waxay jirtay sidaan oo kale marka eh, nebiguba waa sameeyey marka la yidhaahdo qublo xaaskiisa waa dhunkaday waa taataabtay waxay dhihi jirtay marka yaa nebigoo kale aho nebiga marka cudwigiisa iyo xubintiisu waa hana karayey bimacnaa idinka ma hana kartaan soo nebiga u hana jiray saas daraaddeed iska dhaafay leedahay idinku marka lidaalika madhabka caaisha wuxuu ahaa in loo kala qaado qof awoodo qof yani iscelin karo iyo qofaan isceli karin lana maaa cilada ay wax ku cilaysaa cilada ay yani ay wax ku cilaysaa wuxuu yahay walaakinahu amlaka kaana amlakakum liirbi kamar hadday ciladii intaa ay tahay way noocaas tahay ciladu waxaa weeyaan eh, ninkii ciladahaasoo kale le waa yeeli karaa waa u banaan tahay ninkii aan sahlan karinna waa inuu ka joogaa marka mubaasharada iyo qublada labadooda marka ilaa dhowr madhab ayaa ku jira marka aan soo koobana madhabka koowaad waxaa weeyaan culummada qaarkood mubaasharada ta iyo dhunkashada mutlaqan karaaha waaya dheheen culamada qaarkood xaaraam ma aysan dhihin waa karaahay dheheen laa waana madhabka mashhuurka ka ah cinda alimaami maalik maalikiyada agtooda oo maalikiyada ayagu waxay qabaan dhunkashada bil ramadaan ee maalin ramadaan oo munkado qofka xaaskiisa inay makruuh tahay in la karaahaysta waana min baabi sadi zariica waay maan iyada iskeed xaaraam uma ah ee waxa wax ka dhala doono ayaa ayaa ayaa laga baqaa intaad ku dhici lahayd marka jimaac iyo wax lamida haba kasoo agdhawaana waa sadi zariica masalada shayga intaan la gaarinba xaaraamta ah in layska mooso aadayna maalikiyadu waxay la dheeryihiin arrintaas ibnu abi shaybana ibnu cumaruba ka weriyey karaahada noocaas ibnu abi shayba asxaabta ibnu cumar u ka weriyey madhabka labaad waxaa weeyaan inay xaaraanba tahay in la sameeya inay xaaraam tahay ooba marka soonkiina qofka uu soo qallaynayo hadduu yeelaba hadduu dhunkada xaaskiisa inuu soo qallaynayo qoladaa iyagu marka waxay deliishadeen xurmada u daliishadeen fal-aana baashiruuhunna fal hadda waa habeenkii moogtahay baashiruhuna haweenkiinii marka u taga laakiin ibnu xajar qolada waxuu ku naqdiyey falaana baashiruhuna nebigaa ah fasiray isagay kusoo degtay ficilkiisuu ku fasiray waxna waa dhunkaday nebiga caleyhi salaatu wasalaam eh, marka maadaama asagoo ramadaan ku jira oo sooman oo dhunkaday idan falaana baashiruhuna dhunkasho lagama wado macnaha waxaa weya marka maxaa macnaheedu ay noqonee isu taga waa ninki xaaskiisa uu tegi karaa marka fal hadda waa xilliga habeenkii baashiruuhuna haweenkiina mubaashara hunaa bimacnaa aljimaac sababto nebigaasaa ficilkii nabigaasaas ahaa haween haweenkiisa habeenkiina waa waa jimaaci jiray maalinkiina waa dhunka jiray marka ma lagu tilmaami kara fal-aana baashiruuna ma istaaba karaan ma aha macnuhu ninkii naagti ama marka quble iyo dhunkasho ima samay karaan ma laga wado macnaha labaad marka aayaddaa bay deliishadeen laakiin sidaaba ku naqdiyey madhabkan labaad marka waxaa fatwooday oo qabay cabdullaahi ibnu shubruma oo min fuqahaai ilkuufa ka mid ahaa cabdullaahi ibnu shubruma ayaa qabay oo ninkii haweentiisa dhunkado ama eh, istimtaac sameeyo walow yaanay waxba ka imaanina asoo soo qalayn amaalintaas waa madhab marka tashadud oo ku jira madhabka saddexaad waxaa weeyaan in qubladu dhunkashadu inay banaan tahay mulaqan mutlaqan inay banaan tahay waxaana laga wariyey qowlkaas oo ibnu xajar uu yidhi wa abaaxa alqiblata qawmun ayaa baneeyeen qublada qowm mulaqan duuduub ahaan wahuwa almanquulu saxiixan can abi hurayrata waana waxa laga soo guuriyey sanad saxiixa looga soo guuriyey abu hurayra radia allahu canhu oo abu hurayra wuxuu qabay isagu marka wa bihi qaala saciidun wa sacd bnu abi waqaas wa daa'ifatun sacad iyo saciid iyo abu hurayra saddexdaas saxaabi saasay qabeen inay qubladu dhunkashadu inay banaan tahay daahiriyada laakiin waa ku talax tageen ayaguna nacam ibaaxadii waa ka gudbeen waaba mustaxaday dheheen ayagu nacam ninku inuu fii nahaari ramadaan xaaskiisu inuu dhunkado waa sunnay dheheen mustaxab maaha iyana madhab kale tashadud ku jira dhinac kale iyaguna aadeen kuwii qadada waajibinaya iyagu waa waa laba dhinacay kala tageen laakiin abu hurayra iyo sacad iyo saciid iyagu waa banaantahay joogeen yaa la isku qaldin hadhow ibnu xasan iyo abu hurayra culamada marka waairiyada kuwa waa mustaxab dhahayn ama abu hurayra waa jaa-iso taagan yahay waa banaantaas madhabka afaraad waxaa way in la kala saaro altafriiqu bayna shaabi wa shayki in la yidhaah qofku hadduu oday yahayna waa u banaan tahay hadduu dhallinyaro yahayna uma banaano sababto waxay leeyihiin madhabkan xoogaa waxuu milicsanaa odaygu inuu isceliyaa la arkaa dhalinyaradasi inuusa iscelini ninka dhallinyarada waa garatin sooma taas marka ibnu cabaasa laga weliya in loo kala saaro tafriiq bayna eh, shaabi wa shaykh shaaficiyadana culamo badanaa qabto eh, sidaas laba xadiisoo daciifa ah kusoo aroortay ibnu xajar Eh, oo marfuuc laba xadiid oo daciifa ah. in oday iyo dhalinyada loo kala sooco laba xadiid oo daciifa ah, oo dacfi ku sugan ayaa kusoo aroortay madhabka shanaadi ugu dambeeya waxaa wey in loo kala sooco ninkii awoodo inuu isceli karo iyo ninkii ninkii aan awoodin kan awoodana waa u banaan tahay kan aan awoodinna uma banaan waa madhabka caaisha loo tiiyey ama ha dhalinyaraado ama waayeel ha noqdo <coughs> ma fahamtee marka labada madhaboo dambe waxay ku kala duwan yihiin madhabkii eh, afaraad wuxuu ahaa oday wayeel iyo in loo kala saaro dhalinyaro wayeelka u banaanta dhalinyarada uma banaan madhabkan laakiin ciddii isceli karta u banaanta ciddaan is celin karin uma banaano cumuumka madhabkan dambe xoogaa madhabkan ugu dambeeya dhalinyaro iyo waayeel waa shamlena shantaas madhab ayaa masalada ku jirta madhabkan marka dambe ugu dambeeyo tirmidi sufyaan iyo shaafici kasoo naqliyey alimaam atirmidi calaa kuli xaal qofku waxaa fiican inuu axwadka iska qaato min xayu ljawaaz walibaaxa waa banaan tahay shay shay banaan anagu ma dhahayn waa xaaraam ama waa makruuh shay banaano nebiga uu sameeyey sala allahu alayh ali wasalama laakiin haddaad isaga cabsanayso inaad khatar kusii gasho iska dhaaf maxaa haddii jimaac uu kaa dhaco fii nahaari ramadaan kafaarana qoortaad gashatay dembina qoortaad gashatay maalinkiisa ramadaan waa ka waa fasaadisay waa qofka inuu iska dhaafo amaa iyada min min xaysu hiya hiya waa mubaax masalo kale marka culamadu ka doodeen oo ay yidhaahdeen kaba soo qaad ibaaxadii buu qaatay haweentiibu ayuu marka ayuu dhunkooday ama mubaasharow sameeyey manid mani mani baa ka timid waa ka timid biduuni an yujaamica ah. soon jimaacin baa shahwa ka timid soonkiisu muxuu noqonaa marka masale iyadana culamada isku khilaafeen mubaasharadii baa wax uga yimaadeen xaalkiisu muxuu noqonaa marka culamada marka isku khilaafeen taas kuufiyiinta waxay ku tageen iyo imaamu shaafici in ninkaa isaga uu soo qallaynayo haddii ay ka timaado mani haday ka timaado haday ka timaado hadday mani ka timaado waa soo qadaynayaa maalintaas fii hayri nadar hadday uga timaado waxa ay manidu ku timidaa la fiirinaa hadday mubaasharo iyo qublo uga timid waa soo qallaynaa maalintaas soonkeeda waa buri aa ka buri hadday laakiin manidii uga timid awaantiibuu fiiriyey bimujaradi nadara mani uga timid markaasoo kale see buu yeelaayo masoo ma qalaynayo ma qalaynayo wuxuu lamid yahay soo jiiftay oo riyooday shaahumar ay ka siiyey taasuu lamid yahay magarateen markaas yani wixii aan nadar aan ahayn oo isaga ficilkiisa oo taataabasho iyo wax lamida iyo dhunkasho iyo hadday wax uga yimaadaan wasoo qadaynaa saasay ku tagan walaa qadaaa fi limdaai alimdaa madiyaa ka timid meni kama imaanin madi baa ka timid qada male cinda alimaami shaafici walkufiyiin xanafiyada iyo shaaficiyada melida iyo manida farqigeeda waa la garanaya malan imaamu malik iyo isxaaq ibnu raawiya ayaguna waxay ku tageen medi hadday ka timaado iyo hadday meni ka timaado qaab alla qaabkay doontaa uga timaadeen mubaashara iyo qubla iyo fiiris wixii uga yimaadaba yaqdi waa soo qallaynayaan yaqdii fii kulli daalika waa soo qallaynaya Ah, wayukafiru waana kafaaro gudanaa weli kafaarada waa la imaana kafaaradu marka de waa kafaaradii waxa weeyaan jimaac ugo kafaarat uljimac oo kala sameynay kafaaratuljimac maxay ahayd inuu ama addoon xoreeyo aduus adduunan haysaninna laba bilood isku xigta lagu soco ayb ah, ilaa fi limdaa madida maahan madida iyagu marka waxay leeyihiin eh, ilaa fi limdaa maahan madida iyada qallalay leedahay kafaara ma layi halkan marka qowlka maaliga isagoo ah. qowl xoog badan waxaan ujeedaa adag haddii qofka madida waa soo qallayna bis mubaasharay qublow sameeyey qoyaanu dareen oo aan meni aan ahayn oon boodboodeynin ninkaa isagaa marka qallaa laga rabaa maye meni baaba ka timid soo nadar iyo qublo iyo mubaashara meni uga timid jimaac ma ka hadlayno qadana waa laga rabaa kafaarana waa laga rabaa labadaas isku daraa waxay daliishadeen marka qoladan oo ay daliil ka dhiganayaan sababta oo waxa jimaaca loo reebayba fii nahaari ramadaan qof inuu jimaaco waxa loo reebay shahwada ka soo baxaysa iyo macaansiga oo macaansanayo mar haddii marka ama ou jimaaci ay uga timaado iyo haddaysan jimaaci keyrkiis uga timaado mar waa waa un ka timid ay leeyihi fahamteen marka meesha ay xujaysanayan iyaguna marba maca xasana lictidaad wixii marka waa un xasileen imaam maalik marka meesha uu milicsana isaga meeshaas waa oo wuxuu leeyahay mar haddii wax ay yimaadeen meesha ay ka imaadeen melidan awalba waxaa inaad maalin ramadaan xaaska u tagto waxa lagugu diidayaba menida soo baxaysa iyo macaansigaas aada macaansanaysa raaxaysanaysa mar haddii ay mubaasharo kaaga timidna xasala ijtidaabi waxna waa kaa soo baxeen oo arrintan waxaa lagu tacsiibinaa uu yidhi axkaamta waxaa lagu xiray jimaaca axkaamta ufiirsada dalkaas jimaaca lagu xiray ee walow yaysanba shahwo aanay ka imaanan meel kaloo kasoo gala isaga wuxuu yidhi haddii maalin ramadaan nin oo xaaskiis u tago shahwo aysan ka imaanin ma waxaa laleeyahy ninkan kafaaro kuma waajibaysa ma la dhahaayo sababtoo xukunka kafaarada iyo maalintii ramadaanood jebisay muxuu ku xasilaana bimujarad aljimaac qubaysku muxuu ku xasilaana janaabada laga meerto muxuu ku xasilaana bimujarad aljimaac bes ma ogtahay ama maniha kaa timaad ama isa kaa imaan idan waa kala duwan yihiin labadan marka aad isku wadaan jimaac xuguna wata isaga xukunka waxa wata waa jimaac taasay marka ku kala duwan yihiin buyii ibnu xasm isaga waxaa laga xikaayooday oo yidhi mana afuraayo oo yani soonka kama jabaayo walow walow anzala mubaasharadii iyo qubladii soonka kuma jabo xataa isagoo mubaasharadii sameeday wax ka yimaadaanna wax ka jabaayo hortiisa u soconaya taasoo marka u ishaara allahu aclam waxaad moodaa madhabka ibnu xasmi meeshaas masaladan ku saabsan in qado nas qado caddaynayana xuduudi maa aclamu ma arkin nas sariixa oo ninku hadduu xaaskiisa dhunkado ay shahwa ka timaado waajibayso marka asalkiiba ibnu xajar al asalku mar haddii shaygan uu banaan yahay isaguna waxa laga reebay ay jimaaca tahay waxaa buri kafaara lagaa rabaa axwadkasi in laga dheeraada sida dadaalka uu ku jira culama qaar ay waxay leeyiin marka wax ka laakiin waxaa bukhaari oo werina eh, shayga muftirkee qofka waxaa weeyaan ma maa dakala wax soo baxa ma ahani waa wax gala wa ah. soomataga iyana ay noo imaan doonaan khulaasat lqowl calaa kulli xaal qofka hadday wax uga yimaadaan aqali qalaa ku waajibaysa markay ugu yartahay qada waajibaysa haduu dhaho qado kuma waajibaysa ma la baciidsa kara arrinta maxaa yila nas qado si sariixa ushiya ma hayn laakiin haddii marka yidhaha isagu jimaacay lamid tahay de jimaaca waxaysan ku lamid ahayn jimaaca qofka xataa haddaysan mani ka imaanin kafaaradii waa ku waajibay ada marka manidii marka iyadoo inzaal muhiim ma ah ee jimaaca wax lagu kafaarada wax ay ka waajibtay waa ninku inuu xaaskiisa jimaaco ee kafaaradu ma waajibayso hadduu shahawo ku dejiyo marka shahawadan waa un unshay aariji وعn iبn cabاasi radي الlhu عanهu an النabiya slى الlahu عalيyه wali wslam nabiga اxtajama waa istoobay wahuwa isaga oo muxrimun muxrim ah xaj xarman واxtajama waa istoobay wahuwa isaga oo saa'imun sooman rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa weriye halkaana xijaamada uga warramaa kan kalena aan ku darn oo can shadaad ibn radi allahu canhu waxaa laga wariyay ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam rasuulka ataa calaa rajulin nin buu u yimid bilbaqiici baqiic buu ugu yimid wahuwa isaga oo yaxtajimu istoobaayo fii ramadaana ramadaan dhexdiis faqaala waxa uu yidhi afqara alxaajimu midka toobaaya waa afuray walmaxjuumu iyo midka la toobaayo kan wax toobaayo iyo midka la toobayaba waa afureenay rawaahu alhamsatu shantii baa weris ila tirmidiya wasaxaxahu axmedu wabnu khuseymata wabnu xibaan waana xadiis saxix xadiidkan riwaayaad badan buu ku yimid ansaxu riwaayatin waxaa weeya riwaaya xadiis shadaad xadiidka ugu saxeixsan ee ku saabsan inuu ninka la toobay iyo midka wax toobaba ay afureen xadiidka ugu saxeexsan xadiidkan shadaad ayib labadii xadiid waa kuwan marka midna nebiga istoobee soo sooman kan kalena wuxuu ku yiri ninkii istoobay iyo kii la toobay iyo kii wax toobay waa afureen see loo jamciy labada labada xadiid marka imaamu shaafici maslag buu maray masnadka ou maray imaamu shaafici waxaa weeyaan maslaku naskhi dabaa-il xadiis lama jamci karo sababto midna waa afuray midna waa soomay buu leeyahay laysuma keeni karo marka afur iyo soon i laysku keeni karo saa daraaddeed marka eh, waxaa imaamu shaafici ou maray maslaga ah jumhuurtuna ay mareen xadiidkan dambe in la nasakhay midka dambe ee oranayo ninka wax toobay iyo kan la toobayba way afureen waa la nasakhay oo midka horaa nasakhay lianna xadiidka ibnu cabaas riwaayaadkiisa qaar waxay caddaynayaan xajatulwadaaci inay ahayd caama lwadaac inay dhacday arrintaas kamar hadday sidaa dhacday kan horena afqara alxaajimu walmaxjuumna waa qiso jacfar bnu abi aalib ku dhacday ahayd labada nina istoobaysay ama kan wax toobay ama kan la toobayo midkood jacfaru ahayd jacfarna aswatu mu'tow ku dhintay ibnu cabaasna nebiga waxuu la saaxiibayba bacda fatxi maka saa darteed taariikhdaas isagoo fiiriyey ayuu eh, eh, imaamu shaafici uu yiri kan hore ee xadiid ibni cabaas ayaa wuxuu nasakhay xadiidka shidaadii dambe sidaa daraaddeed xijaamadu waa banaan tahay ma garateen marka intaas imaam axmed ibnu xambal iyo isxaaq iyo culamada shaaficiyada ibnulmundir iyo ibnu xibaan iyo ibnu khuseyma oo culamada shaaficiyada kamida ah waxay ku tageen iyaguna asxaabu rasuulillahina cali bnu abi aalib uu ku tegey taabiciintana cadaa waxay ku tageen tawabintu inay soonka gurinayso oo ay soonka jebinayso oo xadiidkan afdar alxaajimu walmaxjuum ayay ku camal faleen kan ibnu cabaas see yeelaysaynaa imaam axmed iyo ibnu khuseyme waa daciifino jiraa waxtajama huwa saaimuntaas xadiidka wuxuu saxiix ku yahay ixtajama wahuwa muxrimun bis wahuwa saaimuntan baa khada ahayd ee wahmi ruwaada soo galay waay imaam axmed sida u yii xaafid ibnu xajarna wuxuu yihi walxadiidu saxiixun laa miryata fiihi xadiisku saxiix waayo shaki kuma jiro ibnu khuseyma isaga wuxuu yihi waxaunaba xadiidku saxiix ku noqon karin nebigu muxrim ma noqonin ilaa asagoo musaafira ma ahan muxrim ma noqon karaa nebiga isagoo aan musaafir ahayn ma noqon karo sababtoo ah nebigu madiino madiinoo deganaa markau xarma ou xarman yahayna inta u socdaana maka u socdaa soo maa makana waa safar marka madiine ninka ka baxo maka u socda soo musaafir ma aha ninka musaafirkana waxaa u banaanu yihi maalinkii asagoo soo soomay qaarkiis inuu iska afuro habeenkii inuu waxaan ujeedaa eh, galabti inuu iska afuro bacda duhr inuu afura u banaan sida xadiidkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam fatxu maka casirkii kadib ayuu biyo cabeyu afuray soonkiibuu iska dhaafay marka wuxuu leeya meesha waxa ku jira xataa xataa xadiidka hadduu saxiix yahay macnaheedu waxaa weeyaan nebigu waa istoobay isagoo muxrima waa istoobay isagoo soomanaayo istoobay soonka iska buriyey manheedu oo xijaamadu isaga buriyeyba soonka sababto ah waa u banaantah in maaa ninka yahay fiqi daqiiqa ku jira ciise kula sahlanaan taas naqla iyo maxaa inuu soon ku jeliay ubaahan kuma soo guuriyeen hadduunan u saxaabigu ma soo guuriyeen xijaamadaas xrinayni nebigu toobay maca daalika soo gurinow ka wadaa saxaabigu maogta marka ille meesha u keensaday u keenaa laga garanaa maogta marka saxaabigii fahamkiisa ahaynba inuu nebigu soo jebinayo adiga fahamkiisa waa muqadam la hormarina tan kale asxaab fara badan abu hureyra waa istoobe oo toobinta inaan burinayno u sheegay abu mushcari waa istoobe anas waa istoobi jira yani jumhuur saxaaba waxaa weyaan toobintu waa ka ansaxda iyagoo sooman inay istoobaan oo anas weliba isagu wuxuu yihi xadiidkiisa waa imaan doona markii ugu horreysa oo ijaamada la kahday markii waxay ahayd mar hore gadaal dambe waa la ruqseeyey madhabka laakiin uu fiiqay ibn xajar oo ishaaray waxa weeye oo uu yihi marka weliba wamin axsani maa warada soo arooray wamin axsani maa warada fii dalika baabkan xijaamada wax kusoo arooray waxaa ugu fiican uu yihi maa rawaahu cabdurazaaq xadiis cabdirazaaq uu wariyey sanadkiibuu soo kaxeeyey naha nabiyu nabigu waxau reebay sala allahu alayh ali wasalama can ilxijaamati toobintou reebay lisaaimi qofka sooman ayuu ka reebay wa cani ilmuwaasalati buu reebay in soonka la laysku xiriiriyo muxuu reebay muxuu reebayna ibqaa'an calaa asxaabihi turid oo u turaayo asxaabtiisa u reebay turis iyo naxariis oo u naxariisanaayo asxaabtiisa maxaa laga qaadanaa marka xadiidkan hadda midkan dambe xijaamada sababta nebiga oo u reebay wuxuu ka baqay qofku hadduu istoobo inuu daciifo hadhow soonkii u wedi waayo waxa loo reebay dhan waxaa weeyaan waa naxariis qofka saaimka loo sana ee maaha iyada iskeed inay naaqib u tahay xadiidka ugu fiican ka way magaratee marka xadiidkan macnihiisa maxaa macnihiisa oo yahay aanoo sheegi nahyu irshaad war idinma fiicna waa ku daciifaysaan camal inay nahyu irshaad inay taasna marka laga qaadana xadiidkan ibnu xajar oo keenay ayb khulaasat lqowl jumhuurtu waxay u badan yihin ijaabadu inaysan afurinaynin qofka inkastoo culimada qaar badan ay qabaan iyaguna in ay afurinaysa sida raayo raayi fiicanna axwadka ah, ahna qofku inuu iska dhaafo waayo markuu afuro kadib istoodo khuruujan can ilkhilaaf iyadoo laga baxaayo khilaafka culimada ayb halkan marka waxaa soo geli karo sidoo kale qofku dhiig inuu iska qaado ama inuu dhiig bixiyo qof sooman qof sooman inuu dhiig bixiyo ama uu dhiig iska qaado isaga taxliil aa lagu sameynaya dhiigu iska qaado waa banaanta sababto ah xijaamada inaanay soonka burinayna soo marna kana muxuu uga duwanya marka waa taasaa marka laga qaadana dad badan marka isku wareeriyeen dhiig inuu ka yimaado soonka inuu ka buraayo umalaha ama matagga waa noo imaan doonaa wacan anas bni malikin radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala waxau yihi awalu maa kurihat ilxijaamatu culamadan hadda marka culamadan hadda badanaa sheekh ibn cuthaymiin iyo culamada hadda mucaasiriinto dambe oo khusuusan marka culamada xijaaj waxay qabaan afdar alxaajim walmaxjuumka nawaaqiday kusoo daraan ayaga xijaamada inay soonka burinaysa culamada qaar kalena marka iyaguna marka ay qabaan sheekh alalbani iyo raximahullah isagana waxuu qaba inuu burinayo inuusan burinaynin isagoo marka xadiidkan ibnu cabaas min xays na burin marka laga fiiriyo qowlka waxaa raajixa ma burinaysa dhahay laakiin marka irshaadka nebiga sow dadka ku hanuuniyey sida fiican iyo marka la fiiriyo in aan la istoobina fiican si aan soonka looga daciifo can anas bni maliki radi allahu canhu qaala wuxuu yihi awalu maa kurihat ilxijaamatu awalumada mar markii ugu horreysao kurihad la kahday alxijaamatu toobinta lisaa'imi loo kahday qofka saa'imka ah waxay ahayd anna jacfara bna abi aalibin jacfar ixtajama waa istoobay wahuwa isaga oo saa'imu soomay famara bihi nabiyu sala allahu alayh ali wasalama nabigaas soo maray fa qaala waxa uu yidhi afara haadaani kuwaan waa afureen labadaan uma rahasa nabiyu sala allahu alayh ali wasalama nabigu waa rugseeyey bacdu markaa kadib fi lxijaamati toobinta lisaa'imi buu u rugseeyey wa kaana anasun anas wuxuu ahaa yaxtajimu inuu istoobayo wahuwa isaga oo saa'imun sooman rawaahu daaraquniyu daaraqutni baa wariyey wa qawaahu daaraqutnina waa xoojiyey waa xoogiyey wuxuu yihi kulluhum hiqaatun walaa aclamu lahu cilatan cillo uma ogyihi ibnu cabdilhaadi laakiin tanqiixa wuxuu ku yihi isaga hada xadiidu munkarun laa yasixu lixtijaaju bihi liannahu shaadu lisnaadi walmatni matnigiisa isnaadkiisu waa shaad wadaara qutniy inamaa jamaca fii kitaabihi sunan haraa'ib alaxaadiid almucallala daara qutniga sunankiisa wuxuuba ku jamciyey axaadiidta cilaysan haraa'ibtooda iyo alaxaadiidu adaciifatu fiihi akharu min alaxaadiidi asaxiixati asaalimati min atacliili axaadiidta cilo ka nabad gashay iyo kuwa daciifka daciifkiisaa badan oo daara qutni laakiin waa khaarij mawduuca allahu aclam lana waxaa weya marka hadduu daara qudi xoojiyo uu kuweeye macnaha in lagu cileeyo maa kitaabkiisa waa daciif badan yahay waxaad moodaa kama marna nusra oo oo marka imaam axmed manhajkiisa oo u ibn cabdilhaadi raximah llahu tacaala hadalka uu yihi kulluhum hiqaatun walaa aclamu lahu cilana fiihi nadaru min wujuuhin xadiidkaa nadaraa kusugan roorkiisaas min wujuuhin weliba calaa kulli xaal marka ibn cabdilhaadid waa ka hadli karaa xadiid iyo cilalkiis baac dheer uu ku lahaa nacam shaki ma laha taas daara qudnina de waxaa weeyaan eh, isaguna baac dheer u ku lahaa xataa qiila kitaabkiisa cilalka daara qudni cilalkiisa shan mujallad isagoo daa madbuuci ah cilalkaas korkuu ka yeeliye waa duruq iyo axaadiis la jamcinay korkuu ka yeeliye imaamu zahabi waxau sheegay hadday sugnaato qisadaas wuxuu yidhi marka imaam axmed iyaba kama yaraysanayo raggii hore waa weynaayo la dhinac noqonayo daara qutni dalil abulxasan cali bni cumar addaara qutni xifdigana aayadooba ku ahay waxaa dhacday marka in majlis uu soo fariistay ikhtisaar culuum alxadiid ibnu kathiir qise uu ku wariyey majlis uu soo fariistay kitaabu iska qoranayo xadiidta sheekhuna marka xadiidu sheegayo waa majlis xadiidu ah dhegeysanaya daaraqud markaasu wuxuu yidhi nin meesha fadhiyey adiga inaad sheekhan ka weriso axaadiidtan ma ansaxayso yii sababtoo wax kalaaba ku mashquulsanay markaasu wuxuu yidhi aniga samaaca saan anigu wax u maqlo iyo saas adiga samaaca u taqaan isma la ogeyn ee meeqa xadiisow sheekaan uu sheegaa la yidhi marka daaraqudi sideed iyo toban xadiisow yeeriyey dhegeyso yidhi marka iyo xadiidka baxar baxarow ku ahan kaana baxran laa tukadirhu dila nimanka la dhaho karo laakiin xadiidkan waa laysku haysta calaa kulli xaal midkan wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga iktaxala waa istoo waa indhakuushay fii ramadaana ramadaan dhexdiisa waa indhakuushay indhakuushu ragga u banaan tahay maa nabigu waa samey jiri inaga curfigeenas moodaa naaguhu keliya inay indhakuushaan wahuwa isaga oo saa'imun sooman ayuu indhakuushay rawaahu ibnu maajah ayaa wariyey biisnaadin daciifin buu ku wariyey isnaad daciif ayuu ku wariyey laakiin ninkan waa daciif marka ninkaas abi saciid azabidi ku jira xadiidka oo daciif qaala tirmidiyu tirmidi waxa fiihi laa yasixu fiihi baabkan dhexdiisa indha soonku ma jebinayn ma jebinaynin indhakuusha soonku ma jebin mase wax ku ansaxaba mara soonku ma jebinaysa bakush asal albaraa yani asalku inaanay jebinayn sababto wax soonkiyo waa nolosha wixii laga aamusa ma jebinaya de uu ku jabaa waa maxay waa in joofkaagu ay wax galaan indhakuusha qofku indhakuusha joofkiisa wax ma gelayo midda kale indhakuushu cunto oo kale ma ahno quwo iyo taqdiye ma kuseynayso saa daraadeed macno mufdir mabaa lahay shay adiga ku afuriyay macnihiis maba yeelo karta lidaalika waa banaantaha laakin xadiidkan maaha daliilkeeda daliilkeeda waa asalka in la qabsana wacan abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyay abi hureyra radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yihi man nasiya qofkii hilmaamo wahuwa isaga oo saa'imun sooman faakala wax cuno ow shariba wax cabo falyutima sawmuhu soonkiisa soonkiisa ha dhamaystiro inamaa wax kale maahane acamahu allahu ilaahay baa quudiyey wasaqaahu allaa waraabiyey qofkaas mutafaqun caleyhi cuntadii iyo cabiddii asaga looma nisbaynin fiiriday looma idaafaynin qofka saa'imka maadaama oo wax hilmaamay asaa wax cunay lama dhihin ee ilaahay baa wax cunsiiyey baa leyi mar haddaan ficilka asaga aan loo tiirininna dee cuhdadiisu berigow ka yima cuhdatu lficli berigou ka noqona lidaalika mana soo qaleynaayo mana ku dambaabayo mana ku dambaabayo mana soo qalay fahamteen meeshaas marka lianna waxaa la yihi fainamaa acamahu llahu ilaahay baa quudiya layii ficil adig alla uu kugu sameeyey makuu qabanayo ilahi subxana wataala walilxaakimi xaakim waxaa usugnaaday man afdara qofkii afuro fii ramadaana ramadaan dhexdiisa man afdara marka waa caam yaani ama cuntaha ku afuro ama cabitaha ku afuro ama jimaaca ku afuro saddexdaas baa ah, ah, ah, wa lagu furiyay mogta man afdara fii ramadaana afurintaan waxaan ujeedaa soonka jilitaanka adaadu marka aada soonka ku dhex jirto iyagoon la gaarin waktigii afarka wixii ku afuriya waa soonkii kaa jebinayo man afdara fii ramadaana qofkii afuro naasiyan xaal uu yahay isagoo hilmaansan falaa qadaaa calayhi wax qadaa korkiisa ma ahnin walaa kafaarata kafaarana korkiisa ma ahnin wahuwa saxiixun ibnu xajar wuxuu yihi waana saxiix mid riwaayada dambe ujeedadeen muxuu u keensaday ibnu xajar riwaayada dambe riwaayadan dambe ibnu xajar wuxuu u keensaday maalikiyada ayaa waxay dhaheen iyagu maalikiyadu waa diidan yihiin waxay leeyihiin eh, ninku hadduu wax cuno ama uu cabo dembiga unbaa laga dhaaf oo hilmaan ahaan soo hilmaansan hadduu wax cuno ama uu wax cabo dembi ayaan loo qaraynina laakiin maalintaas soonkeeda waa soo qallayna wax ayay qabaan midda labaad oo kale waxaa weeyaan eh, qaarkoodna waxay leeyihin xadiidkan waxaan uga jawaabeynaa sawmu tatawuca laga wadaayo soonka sunnada soonka sunnada waayo maana amaa soonka faradka ninkii ishilmaamo wax cuno waa laga rabaa qaladiisa amaa soonka sunnada qala lagama rabi hadduu ishilmaamo wax cuno waa tafriqa aan daliil lahayn markaa darteed eh, nimankaa marka eh, maalikiyartood ayuu ibnu xajar ku keenaya marka labadoodaas dacwaba waa ifdaalina wuxuu ku ifdaaliya riwaayada xaakim sababtoo riwaayada xaakim waxay leedahay man afdara fii ramadaana fii ramadaana maxaa ka fahamtay marka maxay nas ku tahay soon waajiba in laga hadlaayo horta mid sunnaha ah ha ku daeyay warkiisa naasiyan isagoo hilmaansan falaa qadaa calayhina qalladii ay sheegayeen in aynan jirin ayay nas ku tahay tikraar marka ma aha faa-iido kalena waa ku sugantaho xadiidkan man afdarada waxaa qaadanaysaayo waa caam wax kasta uu ku afuro ayuu caam ku yihaadinaysaa kii hore laakiin muxuu ka sheegay muftiraadka laba noocuu ka sheegay ninkii wax cuno oo wax cado isagoo hilmaansanayo ninkii wax jimaaco ka waran asoo ilowsan muxuu soo gala isaga xadiidkan xaakim marka la fiiriyo asaga laftirkiisa waxba looma haysto lana man afbaru yihi xadiidkaas caam waay marka man afbara waxau doonaa ku afuro ama jimaac ama cunto ama cabid marba hadduu hilmaansan yahay shay muftirana uu sameeyey isagoo hilmaansan falaa qadaa-a walaa kafaara ma fahamteen marka xadiidkan saddex xugun baa marka laga faa-iideysaculamada marka qaarkood waxay leeyihiin jimaac in la iloobaa nisyaan uu ku dhaco jimaac ma suurtagal ila qof inuu cunto cuno soo xasuustaa suurtagal laakiin jimaac inuu sameeyo ou iloobo inuu soomanaayo aa baciid mahay intaas laakiin hadday dhacdo hadday dhacdo waxaa marka looma haysto lana maxaa yeele waxa aada hilmaamto ilaahay kuu qaba ma rabbanaa laa tu-aakidna in nasiina aw akhta'naa xadiidkan waxaa laga soo reebaa qaacidadii guud aan soo marnay hadda kahor ee ahayd shayga ma'muurka shayga ma'muurka ah haddii laga tago tilmaan tobanka waxaa lagu amray inaad afha inaad af haysato waa ma'muurka marka la sheegaya waa maxay tabyiitu niya iyo qofka al-insaanka ah. inuu ka afhaysto diraad afhaysiga amray afhaysigiibaad lagaa waayey marka markaad cuntay tilmaan ahaan waa cuntay imsaaqii baa la waayey maalikiyada marka meesha ay daliishanayo ay kamid tahay qaacidadu waxay aheyday dhaheen marka in aan la yeelin oo la celiyo dembigana rafculxaraj bis rafculxaraj qof in dembiga laga ficiyo laakiin shayga in la keeno mar labaad la soo celiyo laakiin de taas waxaa weya qaacidadii hadda nas baa looga tegay nas ayaa looga soo reeba magarata waxaa la qabsanaa naskii ugu qaacidadaas waa meeshii qaar ayagu waxay salaaday uga qiyaas qaadanayaan qaar soonka eh, xajka qiyaas fi muqaabili nas waay baxfi fiican ibnu xajara ka sameeye maalikiyada uu ku naqdiyey aad maatic aad u faa badan qofkii raba marka fatxulbaariga ha ugu laabto juska afaraad marka weliba baabka adaad fiiriso fariska waa fahmi nacam meelaha marka xadiidkan uu ku keenay waxaa weeyaan xadiidka raqamkiisa kun sagaal boqol soddon iyo saddex iyo meelahaas axaadiista maraabil ugowa meelaha buxuuda ishaara inaad soo akrisaa waa fiican tahay waxaa ka kastaan iyo waxaa ka fahmigeysaan dhow aadna soo noqotaa wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi abu hureyra qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yihi man daracahu lqay-u qofkau mataga soo dhaafo man ruuxii daracahu ou soo dhaafo alqay-u matagar falaa qadaa'a caleyhi qada korkiisa ma ahanin waman istaqaa'a qofkii ismatajiyase fa calayhi alqadaau qadaa korkiisa ah rawahu hamsatu shantii baa warisay wa acalahu axmedu imaam axmedna waa cilleeyey oo abuud wuxuu yidhi samictu axmeda bn xambala waxaan ka maqlay yiri yaquulu isagoo dhahayo laysa min da shay-un baabkaan wax ka sugnaaday malaha baabkaan matagar maka ma sugnaaday khaaabi isaga wuxuu yii wuxuu ka wadaayo yidhi marka yuriidu ana alxadiida hayru maxfuudin buu ka wadaa imaam axmed keyrkiisna xadiidka waa cileeyeen dabcan waxayna ku cileeyeen xadiidka hishaam ibnu xasaanay ku cileeyeen inkaas inkastoo uu iqa yahay haddana marka iqo kalaaba ku raacay xataa xafs bnu kiyaadkaa ku raacay dhammaantoodna min rijaali lbukhaari marka waxaa lagu cileeya meesha maba yaalaan hishaam ibnu xasaanna waa iq min rijaali lbukhaari xabs bni kiyaasna waa mutaabiceeye xadiidku waa saxeex waqawaahu daara quniyu daara qutni xadiidku waa xoojiyey sunankiisuu ku xoojiyey marka maxaa laga qaadana marka ninkii ismatajirsa mataga iska keen waa ka buraasan ninkii laakiin caadi isaga matago kama buraayo ibnulmundir meeshaan ijmaac wuxuu soo guuriyey in ninkii kas matag isaga keen inuu ka buraayo ijmaac waa yii laakiin ibnu bataal ijmaacaas waa xagtay wuxuuna ku xagtay ibnu cabaas iyo ibnu mascuud ayaa waxaa laga soo guuriyey matag inuusan soon burinimka ama kasaka laga yimaado ama kaaga imaan labadaas saxaabiyaa laga soo guuriyey ijmaacii horta waa u dhamaatay laakiin xadiidka masalada marka masale khilaafiyay noqotay laakiin waxaa raajixa hadduu ka siiya inuu guraayo so xadiidkaanaana daliil u ah masalada marka waxaan ka hadlaya waa ijmaacaas bis ijmaac unbaa lagu qabsaday maahane amaa xukmu lmas'ala ninkii kasmatag isaga keena waa ka buraasa lihada xadiidi waka buraa imaam bukaaris isaga wuxuu sheegay abu hureyra laba riwaaya ka sugnaatay waa burinayo iyo ma burinayo riwaayada ma burinayo saxiix imaam buaari oo waxa uu yihi walawalu asaxu riwaayada hore asaxa u saxiixiisa uu ku yiri oo ahayd idaa qaaa falaa yufdiru hadduu matago ma afurina matag markaasuu weli ka dabageyey wuxuu yihi wayudkariyu ka cabiray qowlka kale waxaa la sheegayaa buu yihi canhu abi hureyra laga sheegaya anahu yuftiru mataga inuu afurinaayo markaasuu bukhaari yihi walawalu asaxu ayb marka khulaasada waxaa y matagu isaguna rugunkaa ayuu leeyahay